gacan guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay kulwaan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s waa habeen axadaad taarikh waxay ku aasteysan tahay saddexda bisha sagaalaad labaatan saddex iyo qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona hadda waxaa ka soconaya caawo kulamo madaxweynaha uu la yeelanayo maamulka gobolka shacabka dhalinyarada odayaasha haweenka culimoodiinka kaas oo madaxweynuhu uu mataqaanaay uu shacabka reer hiiraan ay garab ugu yihiin madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo caawa kulamo magaalada maxaas kula leh qaar ka mid a ah waxgaradka xildhibaanada iyo guud ahaan dadka deegaanka gobolkaasi hiiraan kulankaas ayaa lagu dardargelinayaa sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijkeenin xog waraysi caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona marka xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa magaalada waxaa haysto dayacami ama dayacaad ma aragtay sidoo kale ee maamul sidoo kale waxaa haysto dayacaad bulsho degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose maanta waxaa ka dhacay banaanbax shalayna waxaa lagu dilay wada mooto bajaaj shacabka ayaa aada uga carooday rofesor darx waxa uu sheegay in maamulka iyo guud ahaan ciidamada ammaanka halkaas ay degmadaasiba ka jirto dayacaad dhinaca ammaanka loona baahanyay in maamulka koonfur galbeed ay u soo jeestaan horumarka ka jira degmadaasi qodobada sidoo kale barnaamijkeena ku jiri doona waxaa ka mid noqon doona muqdisho waxaa maanta lagu qabtay banaanbax lagu taageeraya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay qodobadaasi qodobo kale waxyaabihii nagu soo kordho xubintii kalamaan waxaad kaloo dhegaysan doontaan ilaaliya marame ayahaa dhulkaan fahamay gatis aaminaa noqonays ku uursan baa noqonays ku aaba'aa noqonay sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog waraysi meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaan tii way daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasw ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiye dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyuneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka gubay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo kalawada guracan aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maalmihii u dambeeyey qabanqaabada soo dhoweynta madaxweynaha ayaa degmadaasi ka soconaysay afhayeenka gobolka hiiraan liibaan cabdi ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey amaasuka ayaan le oo ku dhowahay eh, adiga guud ahaanba bahda kulmiyo waan idin wanaagsan a shacabka soomaaliyed u haystaan idinkaga mahad celinayaa jadow waayahay maanta waxaan soo gaaray eh, gelinkii dambe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud degmada maxaase gobolka hiiraan bal madaxweynaha soo dhaweyntiisii sida dadka gobolka gaar ahaan maxaase ugu diyaar garoobayeen maalmihii ugu dambeeyey ayaalow maantay oo ay taariikhdu ahayd saddexda sebtembar laba kun saddex waxaa booqasho taariikhi ah markii labaad ku yimid degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan degmada maxaas iyo guud ahaan shacbiga ku dhaqan gobolka hiiraan oo guud ahaan ka kaliya mid degmooyinka gobolka hiiraan waxayna u diyaarsan yihiin ilaa hadeertaana ay garab u yihiin madaxweynaha qaranka soomaaliyeed si ay ula miro dhaliyaan hadafkiisa shaqo ee uu halkan u yimid oo ay udubaxaad u tahay dardargelinta ciribtirka nimankan araadiga ah ee khawaariidda argagixisada al-shabaab marka safarka madaxweynaha maantay wuxuu ahaa mid muunad iyo qurux leh wuxuu ahaa mid ay ku xardan yihiin galgaceel iyo farxad mid ay ku xardan yihiin shacab heelan mid ay ku xirdan yihiin shacab madaxweynahooda hiil u ah markii ugu horreysay may noqonaysaa oo maxaa soo gaara madaxweyneha tan iyo markii uu bilowday ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa la wamahadsan tahay iyadoo xaaladdu ay sidaan ay ka adag tahay oo cadowga qeybo kamid a ah gobolka gaar ahaan bariga maaxaaseed ay hareero joogaan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya soo gaaray degmada tan maaxaas waxa uuna mar kale shacabkii uu halka ugu yimid ku dhiirigeliyay inay dagaalka sii wadaan maanta oo madaxweynaha uu mar kale maxaas ku soo oo howlgalkii wuxuu gaaray guduudda shabeelaha dhexe ayuu dhaafay galguduud ayuuna sii marayaa madaxweynahuna maantay waxa uu imaanayaa deegaan maalinkii uu imaanayay ee safarkiisii hore guulo badan oo waaweyn la gaaray cadowgana aada ugu xog marka madaxweynahu safarkiisii hore ee safarkan farqi weyn ayaa udhexeeyo kanna wuxuu noqon doonaa dhamaystirka madaxweynaha ay hiil ugu noqon doonaan dadka reer hiiraan waay maxaas maxaa ka soconaya caawo imaanshaha madaxweynaha kadib haas waxaa ka soconaya caawo kulamo madaxweynaha uu la yeelanayo maamulka gobolka shacabka dhalinyarada odayaasha haweenka culimoodiinka kaas oo madaxweynuhu uu mataqaanaaye uu shacabka reer hiiraan ay garab ugu yihiin safarkiisa marka mas-uuliyadaan anaga ka warbixin karna waxay tahay in shacabkiina madaxweynuhu ay dhaqdhaqaaq xoogan oo moonad iyo galgaceel iyo diiranaan leh ay ku soo dhaweynayaan maamulkii gobolkana oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka mudane cabdullaahi axmed maalin ay shacabkii mid midaasi geesfadheer ay ugu yihiin si jira jir ah guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan daal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran degmada afgooye gobolka shabeelaha hoose waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigayeen shacabka careysan dil wada moota bajaajyla shalay halkaas loogu geystay waxayna dalbanayeen in cadaalad ay helaan rofeor maxamed cumar dalxa xildhibaan hore oo la hadlay radio kulmiye waxa uu sheegay in looga baahan yahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya in ay degmadaasi ay wax badan ka qabtaan gaar ahaan dhinaca ammaanka iyo sidoo kale maamulkaba waryaheena siciid ayuuna u waramay sacid adiga iyo kulmiyo waa mahadsantihiin waana idin salaamayaa iyo dadka soomaaliyeedba meel kastoo ay joogaan ee naga dhegaysanayaan degmada afgooye ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose islamarkaana koonfur galbeed maamul ahaan hoos tagta shalay iyo maanta waxaa ka jira daacadda aan wararka ku helayno edood iyo banaanbaxyo oo ujeedadooda ay tahay falal dil ah ee meesha ka dhacay iyo arrimo oo markaasi dadkaasi iyaga ku kalifaya mm-hmm. inay ayaga ayiyaan shucuurkooda siday ugu xun yihiin wixii dhacay mm-hmm. marka degmada afguriyana waa un dhibaatooyinka beryahanba waa wax soo noqnoqonayay mm-hmm. oo u baahan in wax laga waa gartay maxay yihiin marka waxyaabaha keeni karaa in dilalkan ay ka dhacaan sidoo kale rabshado ay ka dhashaan dilalka dhacay saciido waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah xaqiiqatan degmada afgooye oo ah degma halbowle ah oo caasimada soddon kilomitr u jirta islamarkaana ah magaalo wax soo saar islamarkaana dakhliga ka soo gala ee ay tahay meelaha ugu maartay ee runtii la dhihi karo way ugu mugweyn yihiin ayaa haddii xataa dhinaca maamulka koonfur galbeed loo baxane waa magaalada keliya ee socolaha hoose iyada dakhliga iyada ka soo gala loo qaado dhinacaas iyo koonfur galbeed magaalada kalena ee keliya canshuurta laga bixiyana iyadana gogaal u tahay inay baydhabo tahay haddana iyadu haddana ma magaaladaasi ay dheer tahay istraatiiji ahaan waxa soo gala ee muqdisho ee maaragtay ee aad aragteen oo haddii ay yihiin wax soo saarka beeraha waxa ka soo gala ama badar ha noqoto ama khudaar ha ama dhinaca kale ee xataa xoolaha ee maaragtay ee nool ee kala duwan waa labada meel ee la tegi karo oo shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe abgoy iyo balcad ayaa u ah marinada ay maanta uga yimaadaan islamarkaasna wixii gobolka banaadir gaar ahaan dekeda xamar kasoo degane ayagana ay u yihiin tulo kanaal ama baabulmandabka ay uga gudbaan ee gobollada koonfur oo dhan ee ayaga maaragtay isku xira marka xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa magaalada waxaa haysto dayac amni ama dayacaad maaragtay sidoo kale ee maamul sidoo kale waxaa haysto dayacaad bulsho ama waxaa haysta ayaan la dhihi karnaa xataa dhinaca kale haddaan u daro dayac maaragtay oo horumar maaragtay la-aan marka degmada oo intaasi ee iyada ay isu qaadatay magac iyo maamuus wax soo saar iyo dakhli oo ay soo geliso dowladda dhexe iyo midda federaalka ee ka sokoog ee maanta koonfur galbeed ay ku tiirsan tahay haddana inay ayaga ay had iyo jeer ay sida tan ay xaaladooda ay ahaato waxaa la dhihi karaa daciidow abgooye siday ugu listay ama ha noqoto koonfur galbeed ama dowladda dhexe ee federaalkaba looguma hambayn marka sidaasi darteed ayaa waxaan ognahay inaanan ku yarayn ciidamo fara badan ee hareeraheedana degan oo ciidanka milatariga ah, xoogga dalka soomaaliyeed oo howlo adag ee ayaga muhiim ah ee difaaca maanta ay kaga jiraan oo mhm. ku ammaanan yihiin ciidan fara badan oo haddana daraawiish haddana oo ayagana u badan haddana in ay magaalada waxyaabaha ee baldambiyeedyada ee dilalka soo noqnoqonayo dadkii ee eh, wax haleeyey ee badi way baxsadeen iyo lama qaban iyo sharciga lama horkeenin waa arrin aanay isqabanaynin arrintaasi waxaan ka sugaynaa dowladda dhexe iyo tan federaalkaba inay maamul adag iyo maaragtay eh, amni oo markaas laysku hadlayn karo iyo bulshada rabitaankeeda oo ayada la tixgeliyo iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ayaga horumar la-aanta ee degmadaasi qadiimiga ah ee degmooyinkii ee weligooda xataa dowladdii eh, dhexe intaynan burburin ay ahayd meelaha ee dalxiiska loo tago intaas oo dhan ee ay ku jirto weliba amniga caasimada oo maadaama ay ku taalo yacni meel muhiima ah ee albaabada laga soo galo ee laga ilaaliyo ay tahay xamar ee caasimadii ah waxaan aad ugu hamanahay oo aan codsigeena annagan aan ku biirinaynaa inay arrimahaasi ay iska kaashadaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed maadaama afgooye ay dhibaatada ku badata baryahan dambe waayahay sidee loogu falka amni darada ah ee ka dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo maamulka iyo eh, lamaha amniguba ayba wax ka qaban eh, saciid waa dareemi kartaa haddii eh, meesha maamul horta aanan dhammaystirmayn oo xubnaha keliya ee maartay ee guddoonka ah guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo oo maaragtay oo bilo markii ayaga ay joogaanba lix bilood intaanaan gaarin la bedelo haddana kuwa cusub la keeno waxay caado iskaga noqotay maaragtay gobolka shabeellaha hoose siiba maaragtay eh, lamadaraadle degmada afgooye ma haysato ilaa iyo hadda maamul oo xataa dadka deegaanka ay wadan yihiin iyo isku xirnaan oo dhinacii dhinaca dowladda ama ha noqoto eh, koonfur galbeed ama ha ahaato dhinaca maaragtay dowladda federaalka ciidamada ee halkaasi jooga ee faraha badan ama boolis oo kasoo jeeda maaragtay daraawiish ama ha noqdaano kuwa ee maaragtay ciidamada qalabka sida dayaca ugu weyn horta wuxuu ka yimid shan boqol oo ciidan ayaa loo qoray gobolka shagalaha hoose ee mamiga degmooyinkiisii in loo qiimayn sugaan ilaa iyo doorashooyinka ayay howlahaasi ay waxay ahaayeen kuwii ciidamadaasi ayaga ay ka howlgaleen kadibna in lagu soo celiya ayuu ahaa qorshaha degmooyinkoodii ciidankaasna meel lagu kala diray ilaa ay hadda lama yaqaan ayagoo oo rafaatad ayay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo gobolka banaadir iyo kiwi kale ayaga iskooda meel kale ayaga iskaga soo tegay ama deegaamadooda kusoo laabtay waxaasoo idin ka sokoob waxaanan jirin wax la yiraahdo isku xirnaan saldhiga booliska degmada afgooye waxbay tabanayaan marka ayaga laftirkooda u duurgashid waxay ku yidhaahdaan wax nagu filan ee maxataa ee annaga ee aan ku howlgalno ama gawaarida aan maartay ama aan markaan isnidhaado meel baa wax laga soo sheegay idinka ku-aada xataa ma haysano oo broblem haddana degmo intaasiyo dakhli oo ka soo gala ee wadadaasi ee waxa ku soo maaragtay runtii safraya ee adiga aad la yaabaysid ee xaruntooda ee kulli dhammaan ee waxa haddii xoolaha ee maaragtay nool ee maanta suuq ahaan la yidhaahdo haddii kan wax soo saarka ee ayaga ee qudaarta iyo beeraha wax kasoo go-o ayaga dhinac la geeyo haddii gawaarida iskaga goysto oo koonfuroo dhan ee wadooyinka isku xirta oo afgooya oo ayada dhan ee maartay ee kaafin karta waxaasoo dhan waxaa degmada aanan looga qabanin wax la xusi karo ilaahu hadday xataa tahay isbitaalka degmada afgooye ayaa marmarka qaar daawo la-aan ku dhacda webigaasaa engega oo aanan mashaariic horumarineed ka jirin markaas uu yidhi ngo-yada ka howlgala iyo magaca degmada afgooye ee haddana aanan dadka deegaanka aan waxba looga qabanin waxaasoo dhan dhibaatooyin wax ah na ardaya oo ka jira dhinaca maamul goboleedka koonfur galbeed iyo dhinaca dowladda federaalka oo aanan ahmiyad la siinin oo dadkan ay yihiin sidaas ka ogey dumaarida nabadeed oo ay yihiin dad wax soo saara oo laakiin aan ku howlanayn waxyaabaha badi ay dadka kale isku tacalujiyaan mm. ama gobolada iyo degmooyinka intooda badan ee ay dowladda kala doodaan ugu dambayntii brofesore eh, dadka shacabka ah ee dibadbaxyada saacadii lasoo dhaafay ee eh, ku doodaya inay cadaalad u helaan eh, shaqsigii lagu dilay saacadihii lasoo dhaafay degmada afgooye oo la sheegay inuu baxsaday askarigii dilay sidee cadaalad ku heli karaan saidow horta waxa ay ku tahay ceeb eh, iyo barmadow nin faldambiyeed geystay eh, wax dilay intaasoo oo hareeraha ee ciidan ka fadhiya afgooye iyo bartamaheeda haddana inuu baxsado taasi waxay ku tahay sharafdhac iyo magacdil amniga degmada afgooye cidda u xil saaran taasina u malayn maayo haddii aan wada shaqayn maartay meesha oolin ayaa ay dhici kartaa iyo isku xirnaansho la'aan marka taana waa midaan tilmaamnay ma jiraan wax isku xiran maamul iyo boolis iyo ciidan iyo dhammaan intaas sida toos iyo si dadban uga howlgasha degmada afgooye markaad fiirisid gobolkana way ku sii badanayaan mashaakilka hadda wuxuu ku ammaanan yahay gobernarka ee gobolka uu joogo degmada wallaweyn halkaasi wixii ka dhacay waad ogtihiin toddobaadyadii hore waan waan bay halkaasi ay u joogaan haddana sidii loo joogo waxay bug tiraahdaa mar baraawe mar gobolka shabeellaha hoose waxaad maqlay qoryooley baa wax ka dhacaya marna hadda waxaad maqlaysaa marka ayaa haddana bargoleeb ka jiro horta gobolkan sidiisaba ee ah gobolada soomaaliyeed kuwa bartilmaameedka u ah ee dhaqaalaha iyo wax soo saarka ee hodanka ku ah ee soomaaliya oo dhan deeqi kara ee dambiisha ee maaragtay cuntada ama sallatul ay noqon karto in la dayaco horta waa wax aad nasiib darro u ah dowladda maadaama hadda lagu howlan yahay la dagaalanka nimankaa ee kaga soo horjeeda oo madaxweynihiiba furanka u jiro hmm. in calal aqal xukuumadda ee ra-iisul wasaare xamse oo dhinaca federaalka ah hmm. oo taliyaha booliska ah, isaga hoos yimaado genaraal suub iyo ciidamada ee maaragtay kale ee iyagana ka howlgala ee ayaga military kolleyba iyaga furanka iyo howlo kale iyo waxay qaabilsan yihiin amni oo u gaar ah balse laakiinna koonfur galbeed oo si gaara ah bay uga tirsan tahay hmm. ayaa kaalinteedii waxaan leenahay waa in madaxweyne cabdilcasiis lafta gareen uu maamulka degmada afweyne ee dhaqse loo dhisaa waa in degmada amnigeeda iyo sida ayada ay u dayacan tahayna laga saaraa oo ay noqotaa degmada magaca iyo sida manfaca ee ayada ee inta badan ay door ay kaga qaadato hmm. koonfur galbeed iyo dowladda dhexaba inay u muuqato ee aanan hadda degmada way sii baaba'aysa markaad firi jira male haddii roob do ma mari karo magaalada dhexdeeda jaamacadahan ee xamar boqol iyo kuntaba kor u dhaafay laba iyo saddex xataa maaragtay kama furna oo haddii la yidhaahdo ilaahay xaalkooda ogyahay bay iskuulladooda ardada ay ku dhigtaan mm-hmm. waa magaalo faafacsan oo there is no any kind of sustainable development wax la yidhaahdo mashaariic wax ku ool ah male inta badan waxaa lagu kala qaybsadaa mashaariicda la geeyo kaararka dadka wax lagu shugo beeraha laga soo kaxeeyo oo la yidhaahdo taleefonkaaga ha lagu gurido intaan meeshaad iska joog iyo wax aanan dhaafsiisanayn cunto lagu kala qaybsanayo amriga goyn ku dhacay waa in deegaankaasi iyo ummadaasi wax loo qabtaa dowladdana ay dhegaysataa rabitaanka shacabkana hay-ada dowladda ay u tahayna waa inay waa in la dhegaystaa ama ha noqoto koonfur galbeed ama ha noqoto dowladda federaalka waa in dadka shacabka la dhegaystaa rofeor maxamed cumar dalxa ayuu ahaa waryaheena siciid ayuuna u waramayay ka dheer guri guri ku duulay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay banaanbax lagu taageeraya dagaalka ka dhanka al-shabaab oo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk kan maamulka gobolka banaadir ay ka qayb galeen shacabka la ayaa banaanbaxaasina goobjoogka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in looga baahan yahay bulshada inay mar walba noqdaan kuwa garab istaaga ciidankooda oo aynu xoojinno doorka ay muujinayaan shacabka soomaaliyeed wax badan waxaa laga hadlaa doorka dowladda laakiin waxaa aasaas dawladnimo u ah shacabkeeda maanta halkan waxaa ka muuqata qurux waxaa ka muuqata dawladnimo waxaa ka muuqata ummad soomaaliyeed oo diiddan in mugdi lagu hayo oo rabta inay ilayska ku noolaato walaalayaal waxay diiddan yihiin qolyaha aynu ishaynaa ee hadda la suulinaya waxay diiddan yihiin nolosha quruxda badan ee aad haysataan haddii aad eegtaan magaalada muqdisho intii dowladdu ay soo kabatay bal eeg dabaqyada dhaadheer ee dhismay bal eeg dhismayaasha xamar dacladeeda ku yaalla bal eeg laamiyada la dhisay ama hal doolar ha lagu dhiso ama si kale dowladdu dawladdu ha u dhistee quruxda iyo dhismayaasha iyo wanaaggaana waxaa laga helaa dowladnimo mugdi iyo madow iyo dubudhacna waxa laga helaa meelaha ay haystaan nimanka khawaarijtaah ee aynu ishayno walaalayaal markii la tegay xara dheere iyo ceeldheer iyo masagowaa iyo masaajidka cali guduud iyo wabxo markii la aaday meelahaa looguma tegin dabaqyadaa dhaadheer oo dhisan looguma tegin iskuullo ay hablo iyo inama dhiganayaan oo aayaha soomaaliya lagu beddelaya waxaa loogu tegay mugdi iyo dibu dhac iyo ilmo yar oo ay barayaan inuu isqarxiyo waxaan rabaa ugu horrayn hadalkayga inaan ku bilaabo inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinno guulaha uu ina mahibsiiyey iyo guulaha dowladda federaalka soomaaliyeed khaasatan ciidamada qalabka sida ay ka soo hooyeen dib xoraynta dalka halkan maanta waxaynu u taagannahay inaynu garab taagannahay ciidamada qalabka sida waa wiilashiinnii waa walaalihiin waa carruurtii aad dhasheen ayaa intay tuuto iyo dareys xidhayn xoreeyey boqolaal kilomitir oo cadowga gacantiisa ku jiri jiray waxaad ogaataan ummadda soomaaliyeed ay meel walba aad joogto waxaad ogaataan laba fikir baa isbarbar ordaya laba qolona way ishayaan waa shan iyo tobanka milyan ee soomaaliyeed iyo dhowr kun oo wiil oo la khalday oo caawa kaymaha ku dhuudhuumanaya oo aan toos u wajihi karin ciidamada qaranka soomaaliyeed waxa ishayaa waa dad diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda difaacanaya iyo kuwa raba inay barakiciyaan oo qarxiyaan oo qaxiyaan waxaa ishayaa dowlad soomaaliyeed oo rabta inay la beratanto dowladaha deriska ah ee dhiggeeda iyo qolyo raba inay meel mugdiya oo madow inagu xidhaan dadka soomaaliyeed way ka dhiidhiyeen arrintaa ma aha dad si yar lagu haysan karo halkaa waxaa taagan guddoomiye saynab oo ay isku dayeen inay waxyeellayaan oo weli taagan oo dagaalamaysa oo dalkeeda iyo dadkeeda u adeegaysa waxaan rabaa inaan idinla wadaago shacabweynaha reer muqdisho iyo ummadda soomaaliyeeday haddii xilliyada qaar aagga hore dagaalku uu ahaan jiray laamiga jidka soddonka iyo dabka iyo soobe iyo meelahan inay qarax ku sameeyaan maanta halka nimankii aynu isku wajahaynaa waa cawsweyne iyo wabxo iyo jawla iyo galhareeri iyo ceelbuur waxa u hadhayna waa ayaamo maxaannu kaga guulaysannay ma aha xabbad iyo qori waxaa laga guulaystay dadkii soomaaliyeed baa ku yidhi maya dadkii soomaaliyeed baa diiday dadkii soomaaliyeed baa ka hor yimi caawa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed isagoo tuuto xidhan buu wuxuu ka degay magaalada maxaas wuxuu ayaamo ku sugnaa dhuusamareeb berri wuxuu ka degi doonaa ceelbuur iyo galhareeri marka la xoreeyo waa kooban yihiin waa kooban yihiin ayaamaha khawaarijtu waxaa lagu loolamayaana waa curudda shacabka soomaaliyeed qof walba idinka mida ah oo halkan taagan ama isagay wax yeeleeyeen ama eheladiisay wax la yeeleeyeen ama daraskiisay waxyeeleeyeen ama walaalkiisa soomaaliyeed bay waxyeeleeyeen ma qaadan karno foolxumada mana yeeli karno dawladdanina inay dawladnimada afarta xafiis ku hayso way diidday dawladnimada waa la baahinayaa jamaame iyo bu'aale ayaa la gaadhsiinayaa nimankaana dalka waa laga suulinayaa ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayuu ahaa oo maanta ka hadlayay banaanbax lagu taageeraya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ay dowladdu kula jirto kaasoo lagu qabtay muqdishogacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay xog wareysaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya gudoomiyihii hore golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dhankiisa bogaadiyey sidoo kalena taageeray dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa uuna sheegay in looga baahan yaha walba in ciidamada lagu garab istaaga dagaalkaas ay kula jiraan al-shabaab inaan ka hadlo xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka badbaadada qaranka ee deegaanada hadda wejiga hore ee eh, la dagaalanka khawaarijta ka socda guulaha ay gaareen horumarka ay sameeyeen waxaan aaminsanahay degmooyin badan oo go-doonsanaa in muddo a noloshooda ciriiri ku jirtay go-doonkaasi inaad ka saarteen oo aad ka xorayseen shacabkiina aad ka xorayseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadiga ah, shacabka inay ku noolaadaan runtii waa wax lagu farxo intii ku dhimatay ama ku shahiidayna ilaah waxaan u rajaynaynaa janaatlfirdowsa inuu ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaah ka rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay runtii waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aagga hore waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaali oo dhan waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan mar walba garabkiinaan taagan nahay waad guulaysanaysaan inshaa allahu tacaala intaad qabateenna aadaa loogu faraxsan yahay cadowgaas khawaariijta inaad sii wadaan inaad dalka ka safaysaanna waa waajib dhammaantaanadana saaran idinkuna ka ciidan ahaan si gaaruu idin saaran yahay waxaan kaloo rabaa halkan baaq inaan uga diro shacabka soomaaliyeed sida aada la socotaan marxaladda waddanka hadda uu ku jiro meel lagu kala hari kara ma aha waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu taagan yahay aagga hore ee la dagaalanka khawaarijta meel lagu kala haro maaha go-aanada uu gaarayo waa go-aano loogu talagalay in lagu difaaco dalka iyo dadka soomaaliyeed maanta mushkiladana haysata waa mushkilad mustowrida ama dibadda laga keenay lagula dagaalamayo shacabka soomaaliyeed magacooda lagula dagaalamayo dhulkooda inay ka qaxaan waa la socotaan fikirkaas mustowridka oo la keenay dalka la keenay dhaqaalihiisi wuxuu dul saaran yahay shacabka soomaaliyeed fulinta dadka fulinayo dhiigooda daadanayo waa dadka eh, shacabka soomaaliyeed waa la socotaan maanta qof walbo soomaali ah in loo diidan yahay magaca uu hore u haystay oo ah soomaaliyaan ahay soomaalina waa boqolkiiba boqol islaam ah fikirka la keenay wuxuu diidan yahay inaad adigu boqolkiiba boqol islaam aad tahay wuxuu diidan yahay inaad soomaali sii ahaatid wuxuu rabaa waddankaaga inaad ka qaxdid wuxuu rabaa inaadan sheegan islaamnimada midda aad sheeganaysid waxay la tahay marka in arinkaas lagu buraarigo shacabka soomaaliyeed ay gartaan cadowgooda hadafka uu leeyahay kana hortagaan weligoodna dee shacabka soomaaliyeed waa dad geesiyiina ka damqanaya in ay sii saarnaato heeryadan khawaarijta ay saareen waxaa kaloo baaq u diraya shacabka koonfur galbeed waa la socotaan koonfur galbeed waxaa go-doonsan degmooyin aada u ballaaran haddaan ka soo qaadno caasimadda kumulgaarka ah baydhabo hal kilomitr lagama soo bixi karo lamana tegi karo way odoonsan tahay waa la socotaan degmooyin ayaa waxaa odoonsan toban i dhowr sano aan waxyaabaha daruuriyaadka u gudbi karin raashinka ay ka mid yihiin shidaalka uu ka mid yahay shacabka deegaanadaasi hadday isku dayaan inay isticmaalaan gaadiid sida xayawaanaadka ay isticmaalaan dhowr jeer waxaa maqasheen in la dilay dameer raashin soo waday ama dameer wax ku raranaayeen oo qof shacba isticmaalayay waxaad dareemi kartaan dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaad ka qaxdaan inaad ka guurtaan waxay la tahay in loo istaago teeda kale nidaamka ka jira meesha meesha waxay la tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu safka hore uu taagan yahay inta kaleoo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaallo waxaan leenahay nidaamka adigaa lagaa rabaa inaad gubaabisid inaad towjiih siisid inaad dagaal gelisid inay iska qaadaan heeriyadaas gumaysi ee khawaariijta ay saareen guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinayaa taageerada gudoomiyihii hore golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu ahaa markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenan wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhuuga qosliyaan warshadaysbuuyada dubay kaalayo u doono joodaryadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waarkalamaanay waxaa la yidhi miigaani biyo ma leh hadduu malab dhawaaqe magansade wadkoodii mar haddii madaxweyne xasan shiikh oo tuuta wataa maxaas ka degey dee magansade wadkoodii war mii ambiyan lahay nooba galeen malab malabsadeen wadyo war waxaa kaloo la yidhi ceesaantii mas iyo good madax shabeellefta war warkalamaanay warrama bulshada waxu sheega oo dagaalkii wuu socdaaye waa inaynu ka qayb gallaa war bashiir uma baxda hadda mase waa bootays war shabaab yoona idiin adeegaasa macalinkeenu diid wuxuuna yidhi maya ma ogoline maya oo marnabaye helimayno war shabaab aan runtuu sheegne wax ku qaada wacdara adduunke weydiiyo culimada warkhiyaaray waxaa la yidhi qofku markuu waasho malaa'igtu waa ka tagaan waxna lagama qoroo dembi ma laha laakiin shabaab waa dadka waalane qurahe dembiilayaashana aho wax laga qorayo aryadaha xabad hadaalina ajashii dhammaataa ifka joogi mayse anigu juungal qisa jimcii dhoweed ka dhacda mugaan arkay khawaarij in garab koora alla ka baxaa ii cadaatay sababtoo ah masaajidka mugga khudbadi jimcaad laga soo baxay ay nabadoon ummadii masaajidka ku dukaday ka mid ahay lama igaar dhinacyada reer bustoolada ugala soo boodeen hal mugay ku dhifteenna wixii masaajidka ka soo baxayo ummaddi xaafadaha joogtay oo dhan qof walba dhagax ya birya wixii u dhowaayow qaatay dhagarqabayaashina kobtayda aawdayaa ku dhacday sidii loo raacday haayana iyo koo jamhuuriya sii dhaafa ayaa ugu war dambaysa nabadoonkana islamarkii a dadka isbitaal geeyeenoo waa la daaweeyo waa nabad qabiyaa hadda waa waataad arki jirtay qoftu iyadoo naf baxaysa iyo koo iska kor taaganoo la wada fiirsaha dhacaayo hadda mahaas xaaja ka tagtay waa la dilay waa baxsadeen waa dileen waa baxsadeen waa dhammaata miya war waa la dilay yaa dilay lama yaqaan haddaad maqashaan meeshaas halaagaa yaal abnina kama jiro war maalindhood baabuur qadaxsada markii nimanka wada gacanta lagu dhigay baabuurkiina keligiis meel cidlaa ku qarxay oo balaayadii la soo raray aan qof biniaadana wax ku gaadhin ayaan ogaaday garabkooda in laga baxay war kordhohoyti suuga bakaaro lama askariyaha weeraren madasa shaabki meelika ganacsadaayi fartiskili teegen wa shamsi antilikagaadi koona la dilay koona la gobadi waraa walba waxaa damiir xumo ahayd eh. wiil bastoolad wataa inuu boqol qofood inta qof ku dhex dilo isagoo daawanaya iska baxo maw dhammaantay hadda gacanta lagu soo dhigahayaa war hore injineerkii ganacsadaha midkii mid masaajid ku dhex dilay eh. waa ogeedeen in la soo qabta dadweynahana ka daba yaacay eh. gacanta ciidankoona ku jira dad badan inuu hore u dilana waa la ogaaday xataa sawiradiisii dadweynaha soo bandhigay war wasaaruhu ayaan dhoweyd markuu dhahayey waan soo noolaanaynaa dad baa la yaabaya laakiin waa sidanoo kale sababtoo ah ummaddu haddii uu damiirku ka dhinto wax dhintay la mid tahay haddii damiirku soo noolaadana waan soo noolaanaynaa marka aan sida bini'aadmiga u noolaanno miyaysan sax ahayn waa ra'iisul wasaaruhu wuxuu kaleu yidhi waa inaan sida bini'aadanka u fikirno sidii loo gesadaha aylilongolana eray war soomaaliyeed waa ismuujiyeena waxaan leeyahay wanaagga dhidbaha xumaha dhaafaha wixii dhib wadana ka dhiidhiyaha wadaniga dhabta allow dhowr bulshadu waa baaraarugto stooladlay sidii baxsaame bulshadu waa baaraarugto istoolaadlaydi baxsaame warkalmaanay muran iyo heesaad ku jirtaane madaxweyne xasan sheikh maxaasuu ka tegey galmudugna waxay hub soo bandhigeen markii madaxweynuhu tegey igu sawiru dhaafi waayaa layidhi sababtooa ah waxay beeluu soo bandhigeen oo aan kaamirooyin ka daawanayna hadday furunta la aadi lahaayeen madaxweyne xasan sheikh maanta shabaab dagaalkiisa marba meeluma fadhiisteen ee khawaariij maaragta iyo ma aragaa dhici waa lagu kala bixi lahaa wejigii labaad maxkamadaadna waa la aadi lahaa madaxweynuhuna bay dhaba kama sokeeyeen warmabay shabaab dhibaatada haysataa ma yaree saw ciidanka gooja caddi qabtay uma soo socdaan waan walla weynay madaxweyne xasan shiikh mar hadduu qaato maxaas ka soo degey miigaani biya male hadduu malab dhawaaqe magansade wadkoodii aryaadhaha mug haddii madaxweyne xasan shiikh degay maxaas lama maadaba waa ii soo baxday hirshabeelle horta waa midoobe oo cali jayta laga fujihaa hiiraan laantiisi cawslayduna dagaalka waa gelaysaa mug haddii cali hor kaco madaxweyne xasanna inuu cali dallaxsii haayo waa iska muuqataa xildhibaan jacfar oo ayaamahan wax tabahaayana maxaasow joogahoo xaaladiisa asagana in la toosi doonaa muuqata hadda ceelbuur iyo galhareeri iyo meelu dhow midna laysku hay maayee midani dhega male haddou malag dhawaaqe magansade wedkoori war kalemaana warmahaysaana xildhibaan maxamed abiib oo golaha wakiilada somalilan ka tirsan madaxweyne muuse biixi buu inta ku dhegay maqaarka ka fiiqay waar muxuu iskaga celi waayey oba muxuu ohan waay waraan ugu buuqnaa oo reerkeennii qabo warwarkaa naga dhex gelinina xildhibaanku wuxuu yidhi shuruucdii dalka u yaallay oo dhan buu inta diiday ayuu go'aan beel ka soo baxay u hoggaansamay dadkuna waa wada beelbeel hadda markaan beeshaydaa go'aan soo saaraysuu yidhi qabiyaaladu waa qarannimadeennae koru qaadaay miyuu yidhi warwarkaa naga dhex gelinna wuxuu yidhi madaxweyne riyaale markuu joogay waxaa loo qaadi jiray dalaal noo dhuuntay soo dhaa kadhaadhac dilaalnoo dishaadu ma buuxsantee ka dhaadhac waaryaha nugu buqino oradoo reerihiinni qabo aryadhaha muuse intaas mugga layraxow isaguna u dhihi waayo maaqmaaq haddaa tiri anna moogiyaan ii maaqmaaq haddaa tiri anna moogiyaan ii war xildhibaanka maxaad ula yaabaysaa sawkii abwaangarri alla u naxariistay yidhi maaha dadka sooliya awdala aadanow hagrateen dalaar baa iman doonta lagu raaja ilayso araggooda la waayo dhulkan kala fogaadiyo labadiinnan kala dheeriya isku soo dhoweeya war kalmaanay war mahaysiina waa iska fafadhidiine daljirka dahsoon bannaanbax weynoon loo kala harrinaa ka socda haya badbaado garantiyaha nagatay war ma hudheelladay galeen war ma janraalin dhacabdaa jooga umba waharam cadkii aaway waree dhaaya waa falantiine bannaanbaxaanu kaad ogeydeen maahane maamulka gobolka banaadir soo abaabulay waxaana lagu taageerayaa dagaalka khawaarijta dalka looga xoraynayo macal ra'iisul wasaarahana ka qaybgelayaa la yidhi hadda maxaa idin dhigay soo dareera war maxaanu soo dareernaa haddaba la qabsay war isku goojigoo miihini daljirka saawarya war madayo laascaanood kaama hor joognay haddaba soo deg maw haddayso inaan u ogolaanna ma aha waaqlow boorsadan lahan leybadin igan yaasay doc ka yeedhiyo dalaal mooye intii damqashiyo damiir ba lahayd isku duubnidaa dallo arag hayayaabaa sidaa weeye sidaa weeye sidaa weeye hayayaabaa sidaa weeye doodaryada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo dhulkaan fahamnay dadis aaminaa noqonay aabbaa noqonay. islaam soocan baan ahay eebow allahayo adiguna na taagi ilaahu abaartii hadooraynaye durba aynigeen raacnay asaageen barbaan dhaafnay yo yacnaye abaartii hadhooraynaye durba aynigeen raacnaye asaakeen barbaan daafnaye soocan baan nahay eebow adiguna nataagiinaahu